bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsala allah wsalaamu calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu baabu maa yaquulu fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa waxa uu ku dhahaayo wuxuu soo sheegay markuu masaajidka u socdo waxa uu dhahaayo markuu gelaayo waxa uu dhahaayo iyo marka uu ka baxaayo markuu ku dhex jiro adkaarteeda ayuu halkan ka gelaya qaala alimaamu nawowiy raximahu llahu tacaala yustaxabu likhaaru fiihi min dikri illahi tacaala yustaxabu waxaa la sunneeyaa alikhaaru badin badsasho yacnii badin fiihi masaajidka dhexdiisa lagu badiyo min dikrillaahi ilaahay dikrigiisa tacaala bitasbiixi subxaana laysi loogu badiyo watahliili laa ilaha illa allahu la yiraahdo wataxmiidi alxamdu lilahi la yiraahdo watakbiiri allahu akbar wagayriha iyo keyrkeedu min aladkaari ah wayustaxabu waxaa la sunneeyaa alikhaaru badin min qiraa'ati alqur'aani qur-aanka akhrintiisa la badsado marka masaajidka lagu dhex jiro wa min almustaxabbi waxyaabaha la sunneeyo fii masjidka dhexdiisa lagu sunneeyo waxaa ka mid mida qiraa'atu xadiidi rasuuli rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga xadiidkiisa akhrintiisa wa cilmi lfiqhi fiqhiga akhrisashadiisa waa cilmiga qur-aanka iyo sunnada laga soo istinbaaday axkaamta ah wa saa'iri alculuumi alsharciyati iyo culuumta sharciga inteeda hartay oo dhan iyo culuumta sharciga dhammaanteed qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smi fii buyuutin guryo dhexdooda ayuu ahaaday nuurkaas adina allaahu alla ou amray an turfaca in la kor yeelo ayb ay rafcahaa koryeelisteeda ou amray wayudkara la xuso fiiha buyuuddaa dhexdeeda iyo guryahaas ismuhu magaciisa lagu xuso yusabixu waxaa tasbiixsanaya lahu lilaahi alla waxaa u tasbiixsanaya fiiha guryaha dhexdooda masaajida laga wado bilquduwi aroortii iyo wal aasaali galabkiiba rijaalun rag ayaa ilaahay u tasbiixsanaya wa qaala tacaala alaaya rijaal laa tulhiihim tijaaratu walaa baycun can dikri illah wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi waman yucadim qofka weyneeyo shacaa'ir allaahi ilaahay macaalimu diinkiisa diinta macaalimteeda iyo calaamadaheeda ruuxii marka weyneeyo fa inahaa weyneyntaasu min taqwa alquluub ayay ahaatay quluubta alla ka cabsigeeda wa qaala tacaala alla waxau yidhi waman yucadim qofkii weyneeyo xurumaat illaahi waman axadkii yucadim weyneeyo xurumaat illaahi ilaahay xurumaadkiisa fa huwa weyneyntaasa khayrun lahu isaga u khayr badan cinda rabbihi rabbiga agtiisa ayb masaajidana dha waxau ka mid yahay macaalimuddiinka iyo astaamaha diineed ayuu ka mid yahay meel muslim joogo masaajid lagama waayo warawaynaa can buraydata radia allaahu canhu waxaanu ka warinay qaala inuu yiri qaala nabiyu sala allahu calayhi waaalihi wasalam <clears throat> nebigu waxau yiri inamaa buniyat ilmasaajidu <clears throat> masaajidii waa la dhisay limaa buniyat lahu wixii loo dhisay baa loo dhisay rawaahu muslimun fii saxiixihi tafsiir ayaa ku jira marka masaajidii waa la dhisay wixii loo dhisayaa loo dhisay nin walba iska fahma waxa loo dhisay in salaad lagu tukado qur-aan lagu akhristo lagu tasbiixsado waxyaabahaas ee shu-uun adduunya iyada markaa looma dhisin waa rawaahu muslimun fii saxiixihi ayb wacan anasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalama qaal qaala lilacraabiyi ninkii reebaadiyaha wuxuu ku yidhi alladii baala kaasoo ku kaadiyey fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa waxa uu ku yidhi ina haadihi lmasaajida masaajidan tan ah laa tasluxu uma suubanaysa lishayin wax oo min haadihi lbowli kaadidan awal alqadari wasaqdan ah najaasta inamaa hiya lidikri illaahi ilaahay dikrigiisa un weeyaan ay u ahaatay tacaala wasalaati iyo salaad iyo waqiraa'ati lqur'aani qur la akhriyo inamaa hiya masaajidu lidikriillaahi kaa-inatan lidikriillaahi bay ahaatay ay u ahaatay wasalaati iyo salaad iyo waqiraa'ati lqur'aani ow kamaa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam wuxuu ka wadaa marka ow kamaa qaala markuu leeyahay lafdigii ayaan aada ugu yani sidaan miyuu yiri mase macno u dhow sidaan buu yiri lafdi u dhow macnuhu ilaa isku mida ah. markaas ow kamaa qaala isticmaala isilaaxa rawaahu muslimun fii saxiixii muslim ayaa ku soo saaray labadan xadiidba marka waxay tilmaamayaan masaajidda in laga ilaaliyo wasakda iyo najaasada iyo waxa laqwiga ah ee maalaayacniga ah ama adduunyada maxdiga ah ah ayb faslun wuxuu ka hadlayaa fasalkan fii bayaani axkaamin tatacallaqu biاljaalisi fi lmasjidi waddaakhili ilayhi qofka masaajidka soo galaayo iyo midka fariisanayo axkaam khusayso wayenbaqii waxaa haboon liljaalisi midka fariisanaya fi lmasjidi masjidka an yanwiya inuu niyeysto alictikaafa ictikaaf inuu niyeysto yacnii inuu masaajidkii ku nagaanayo inuu niyeysto si waqti walba ama ilbiriqsi walba uu ajar u helo fa inahu yasixu maxaa yeelay ictikaafku wuu ansaxayaa cindana annaga shaaficiyada agteenna walow lam yamkuth yuusan banagaanin ilaa laxdatan hal ilbiriqsi xataa yani wuxuu le annaga agteenna ictikaafku waa ansaxayaa waqti waqtiga ugu yar buu ku ansaxayaa bal qaala bacdu asxaabina waxay yidhaahdeen asxaabteenna qaarkood yasixu uu ansaxayaa ictikaafu man qof ictikaafkiisa dakala almasjida masaajidka soo galay maaran isaga oo maraya walam yamkus aan ku nagaaninba fayembaqii waxaa u haboon lilmaari midka maraya aydan noqday an yanwiya alictikaafa inuu niyeysto litaxsula say ugu xasisho fadiilatuhu fadiilatu lictikaafi ictikaafka fadligiisa cinda hada alqaa'ili qaailkan ninka warkaan yiri agtiisa walafdalu sida fadliga badanse an yaqifa inuu istaago waay laxdatan ilbiriqsi uma yamuru markaa dantiisa iska qabsado yani masaajidka haddaad soo gashana ictikaaf iska niyeyso wayanbaqii waxaa haboon liljaalisi midka fariisanaya fiihi fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa an ya'mura inuu amro bimaa yaraahu waxa uu arkayo min almacruufi ah wayanhaa ou reebo camaa yaraahu waxa uu arkayo min almunkari munkar ah wahada kani wain kaana alinsaanu insaanku haba ahaada ma'muuran bihi mid la faray fii kayri lmasjidi masaajida keyrkood ilaa anahu isaguse laakiin yata-kadu wou adkaysmayaa bialqowlu bihi in lagu qowlo oo ladhaho lmasjidi masjidka dhexdiisa siyaanatan lahu ilaalin masjidka la ilaalinayo darteed wa icdaaman weyneyn wa ijlaalan weyneyn waxtiraaman ixtiraam yani wuxuu leeyahy alamru bilmacruufi nahy can lmunkar banaanka marka la jooga waa la sumeeyaa waa yani waxaa weya inay waajib noqoto waa la arkaa marka qaarna inay wax noqoto marka sida loo jideeyo khaarij almasjid ayaa daakhilalmasjid baaba ka owleysanoo maxaa yeele masaajidka ixtiraamkiisa ku sugan ayb qaala bacdu asxaabina waxay yidhaahdeen asxaabteenna qaarkood man dakhala almasjida masaajidka qofkii soo galo falam yatamakan aynan u suurtoobin oo aan makansanin min salaati taxiyati lmasjidi taxiyatulmasjidka salaadeeda imaa lixadatin weyse ma qabo wa imaa lishuqlin ama shuql ow naxwihi ama wixii la mida ah, yustaxabu lahu waxaa loo sunneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo arbaca maraatin afar jeer subxaan allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar inuu yidhaahdo qaala bihi waxaa yidhi bacdu salafi salafka qaarkood wahada laa ba'sa bihi waxba dhibana ma laha masaajidkii baad soo gashay weyse ma qabtid xaajo yaraa ka leedahay weyse ma qabtid ama waa mashquulsantahay oo kama gaartid taxiyaatulmasjid inaad salaaddii tukatid sunnada ahayd intaada faraysanin subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar iska dhex marka haddaad doonta fariiso salafka qaarkood ayaa sidaa laga hayaa ayuu yidhi laakiin inaad ku dadaashid waayo yani eh, salaada taxiyaatulmasjidka haddii aad kari kartid baabu inkaarihi wa ducaa'ihi calaa man yanshudu daallatan fi lmasjidi aw yabiicu fiihi baabu inkaarihi nebiga inkiridiisa caddaynteediibuu u baab yahay wa ducaa'ihi iyo habaarkiisa calaa man qof uu habaaray yanshudu yabahsanayo daallatan baadi filmasjidi ku yaboohinayo oo amase yabiicu fiihi masaajidka wax ku iibinayo qof masaajidka dhexdiisa wax ku iibinayo ama baadi ku naadinayo war waxaasa iga dhumayaa arkayay dhahay rawaynaa fi saxiixi muslimi can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuul llaahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxa uu yihi man samica qofkii maqlay rajulan nin qofkii maqlo yanshudu yaboohinayo daallatan baadi yabohsanayo filmasjidi masaajidka dhexdiisa baadi ayuu masjidka dhexdiisii ka raadsanayaa falyaqul ha yidhaahdo laa raddaha allaahu ilaahay ma soo celiyo calayka korkaaga kuma soo celiyo fa ina almasaajida maxaa yeele masaajidu lam tubna lihaada looma dhisin arrinkaa ayb qofka intuu masaajidka soo galo ou geel iyo ama dahab ama wax ka dhumay uu ku naadiyo masaajidda looma dhisin sidaa waxaygi waxaas aha yaa arkayey iyo waxa inuu yidhaahdo ma loo dhisin masaajidu sidaasna ee ha yidhaahdo laa raddaha allaahu calayka ilaahay korkaaga kuma soo celiyo ha habaarayaan ayb ciladana marka waxay tahay masaajid inaan waxaa loo dhisin marka wax allaale wix aan masaajidda loo dhisin oo in laga ilaaliyo masaajidyada masaajiddu marka in laysaga dhiildhiilo looma dhisin lagu or ordo iyo waxaa looma dhisin oo dadka lagu iscaajiyo ama lagu dhibo dadka tukanayo ama qur-aanka akhrisanayo ayb qofku marka waa inuu iska dhaafo waxyaalahaas warawaynaa fii saxiixi muslimin aydan can buraydata radia allahu canhu ana rajulan nashada fi lmasjidi masaajidka ayuu ku yaboohiyey baadiguu ku yaboobsaday qaala waxau yihi man dacaa ilaya aljamal alaxmara man dacaa ilaya yaa i ogeysiinayo oo i aqoonsiinayo ayb yaa ii sheegayo ka dhigan tahay aljamal alaxmara geeli gadudnaay ratigii gaduudna ayaa ii sheegayo taasaa iga dhumay faqaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi laa wajadta allow aadan helin inamaa buniyat ilmasaajidu masaajidii waa la dhisay limaa buniyat lahu wixii loo dhisay baa loo dhisay oo salaad iyo dikri ah warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi fii aakhiri kitaabi lbuyuuci minhu can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sal allahu alayh ali wasalam qaala nebigu waxa uu yidhi idaa ra-aytum haddii aad aragtaan man yabiicu qof wax ku iibinayo ow yabtaacu ama ku iibsanayo ku gadanayo filmasjidi masaajidka dhexdiisa faquuluu dhaha laa arbaxa allaahu ilaahay ma ribxiyo ilaahay ma faa-iideeyo tijaarataka tijaaradaada waidaa ra-aytum haddii aad aragtaan man yanshudu qof yabahosanayo fiihi masaajidka dhexdiisa daallatan baadi ku yabahosanayo faquuluu dhaha laa radda allaahu calayka ilaahay korkaaga kuma soo celiyo qaala tirmidiyu xadiidun xasan labadii macno oo u baabaystay xadiidkan waa sheegaya ayb marka waajib miyay kugu noqonaysaa inaad sidaa tiraa waa iska sunna markaan amrujuub maa haddaa isleedaha qofkaas yani waxba dhibaata ka imaan maysa hadaasaa tiraahi dheh haddaa isleedahana waramay dhibaata ka timaada oo intii in ka badanba ninkan amau keenayo masaajidka ku buuqaa oo wax ku dilaa iyana iska dhaaf markaa qalbiga un markaa ka naco ka dhibso baabu ducaa'ihi calaa man yunshidu fi lmasjidi shicran laysa fiihi madxun lilslaami walaa tashiidun walaa xafun calaa makaarim alakhlaaqi wanaxwu dalika wuxuu yidhi baabu ducaa'ihi habaaristiisa nebiga ou habaaray cadaynteediibuu u baab calaa man qof ou habaaray yunshidu tirinaayo fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa ku tirinaayo shicran gabay ku tirinaayo gabayga oo laysa fiihi madxun ammaan aynan ku sugnayn lilislaami islaamka la ammaanayo aanay ku sugnayn walaa tashiidunna uunan ku sugnayn necbaysiin dadka la necbaysiinayo adduunyada walaa xasunna uunan ku sugnayn boorin calaa makaarimi lakhlaaqi lagu boorinayo akhlaaqda wanaagsan dadka waayahay wanaxwu daalika iyo wixii la mid ah meeshaan marka wax u baabaystay gabayga aan ku sugnayn wax ammaan ah oo islaamka la ammaanayo walaa tashiidun adduunyo laysnacbaysiinayana gabayga aynan ku sugnayn iyo isku boorin laysku boorina dabeecadaha wanaagsanna gabayga aynan ku jirin qofka masaajidka ku sameeyo habaarista nebiga oo isaguna habaaray marka gabaygu waa la kala fiirina haddii uu yahay wax marka macaanidan uu soo sheegayo maslaxa islaamka ugu fadhiyana waa lagu samey karaa marmar laa ba sa iyadoon laga dhiganaynin goob lagu gabyo ayb oo xasaan ibnu haabit nebiga wwuu u gebyi jiray wuxuuna markaa radi jiray mushrikiinta ayuu afka ayuu ku hujuumi jiray mushrikiinta nabiguna wuxuu dhihi jiray sal allahu calayh ali wasalam jibriil ayaa ku ayidayo ku kaalmeynaya soco laakiin gabayga la diiday waa wixii aan macaanidaas lahayn haddii weliba xaaraan uu yahayna kaba sii daranta waxyaabaha marka xaaraanta waxaa ka mid a gabayga in gabdha iyo naaga korkooda lagu sifeeyo kale hazalka waxa la yidhaahdo ayb ama iyo waxaa kaloo kaba sii daran waxaa gabayada shirkiga ka buuxo qasaa-ida shirkiga uu ka buuxo iyadu waxaa weye masaajidda ilaahay towxiida masaajidda ilaahay towxiid ayaa loo dhisay in alle lagu waxido wax loogu daro looma dhisin kuwaasna marka waa in laga dheereeya masaajidda ayb marka la samaynayana waa inaynan keenin dad masaajidii ku tukanaya ama qur-aan ku akhrisanaya inaan lagu tashwiishinin ayb oo awqaad noocaas dadku ayna wamasaajidada masaajidka aanay ku cibaadaysanaynin iyo lala fifiirsado ama si hoose loo akriyo ayb waa kii bannaanayd aan ka hadlayna rawaynaa fii kitaabi ibni sunniyi can tawbana radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxauu yidhi man ra'aytumuuhu qofkaad aragtaan yunshidu isagoo tirinaya shicran gabay fi filmasjidi masjidka dhexdiisa ku tirinayo faquuluu dhaha fadallaahu allah jebiyo faaka afkaada alaaa maraatin saddex jeer ayb sidaa dhaha buu yidhi nabiga sala allahu calayh ali wasalam ayb xadiidkan marka ibnu xajar nataaij afkaarka waxa uu yidhi hada xadiidun munkaru sanadi <coughs> waa xadiid sanadkiisa munkar yahay wa bacdi lmatni iyo matnigiisa qaar ka midana ay munkar nakaara ay ku jirto weeyaan buu yidhi <coughs> laakin jaءat axaadiiu fi nahyi can inshaadi shicri fi lmasjidi <coughs> laakiin axaadiid kale ayaa timid <clears throat> taasoo reebayso gabay in masaajidka lagu dhex tiriyo wa jaa-ad ukhraa bijawaasihi kuwo kalena banaanaansha ayay la timid huwa maa calayhi ljumhuur waana qowl waxa jumhuurku ay ku taagan yihiin ibnu xajar markaa wuxuu yidhi nataajul afkaarka waa sii waday waqad jamaca alculamaau bayna haadihi alaxaadiid culimada axaadiidtan bay jamciyeen ay iljawaas ayljawaazi kuwa banaanaanshada tusaya iyo wa beyna axaadiidi nahyi bay jamciyeen kuwa nahyiga binaxwi maa ashaara ilayhi sheykhu fi tarjamati nacam waxayna ku jamciyeen wixii uu sheekhuba ku ishaaray imaamunawowi tarjamada uu ku ishaaray qaarkoodna nahyigay tansiih ku xambaareen ficilkana waxay ku xambaareen bayaanuuljawaas ayb qaarna waxay nahyiga ku xambaareen wixii fuxshi uu ku jiro ama muslim lagu dhibaayo bannaanaanshaduna waxay ku xambaareen wixii ama nebiga yani eh, markaa lagu ammaanayo ama diinta lagu ammaanayo oo aan xadgudub iyo waxaa lahayn adu macaanidaasay ku xambaareen macnahan marka imaamu nawowi uu sheegayo tarjamada uu ku xusay ayaa axaadiista lagu jamcin karaa oo midka banaani waa midka islaamkana lagu ammaanayo tashiid uu ku jiro adduunyada laysnacbaysiinaayo akhlaaqda wanaagsan laysku boorinayo ka kalena marka iyada waxaa weyaan waa midka layska reebay wax aan macaanidaa wadanin xadiikanna marka dacfi baa ku jira baabu fadiilati ladaani aadaankii fadiiladiisii cadaynteediibuu u baab yahay baabu bayaani fadiilati ladaani aadaankii fadiiladiisii cadaynteediibuu u baab yahay qaala alimaamu اnawowiy raximah اllahu rawaynaa can abi hurayrata radia allahu canhu waxaanu ka warinay qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalama low yaclamu nnaasu dadka hadday ogaan lahaayeen maa fi nidaa'i aadaanka waxa ku sugan iyo wasafi lawali safka hore waxa ku sugan oo ajar ah uma markaa dabadeed lam yajiduu aynan helaynin ilaa an yastahimuu inay qori tuurtaan ma ahne calayhi ka ay u qori tuurtaan korkiisa aadaanka ama safka hore lastahamuu way qori tuuran lahaayeen rawaahu lbukhaariyu wamuslimun fii saxiixayhimaa aadaanka marka fadligiisa laga qaadanaya tadiinka qofka addimaayo fadliga aadaanka ku jiro oo dadku hadday ogaan lahaayeen say tahay u garan lahaayeen maynan isa siiyeen oo waa isu qori tuuran lahaayeen ninkii uu usoo baxo qorituurka ayaa markaa qaadan lahaa wacan abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal idaa nuudiya lisalaati salaada haddii la addimo adbara shaydaanu shaydaankii waa jeestaa lahu duraatun isagoo marka neef gadaal ka sii daynayo cod leh yani muxuu codkaa marka neeftaas gadaal uga sii daynayaan wuxuu sidaa u yeelayaa in aadaanka uusan maqlin ayuu rabaa codkaasu marka isku mashquulinayaayo aadaanka si aanu u maqlin ayb walidaalika marka dadka nasca shaytaaniya ayaa ku jirta dadka marka wax khayra la sheegaya buuqo oo qayliyo ama isbuuqiyo si aynan khayrkaas u maqlin adbara <clears throat> shayaanu shayaankii waa dabajeediya lahu duraatun isagoo marka neefsii deynayo xagga dambe laa yasmacu tadiina xataa laa yasmaca si aanu u maqlin atadiina aadaanka rawaahu lbukhaariyu wamuslimun marka aadaanka fadligiisa laga qaadanaa xadiidkan haddiiba shaydaanku uu ku cararaayo aadaanku aadaanku wax fiican oo fadli badan waa marka salaadii marka la tukanaya ma cararaayo ogood waa soo laabanay aadaankana waa ka cararaya iyo aqimaad waa inay marka waxaa leeyihin fadli wacan mucaawiyata radi allahu canhu qaal <clears throat> xadiidkii hore rawaahu lbukhaariyu wa muslimun ayaa wariyay <clears throat> wacan mucaawiyata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquulu nabigoo dhahayaan maqlay almuadinuuna kuwa muadiniinta ahee addimu adwalu acnaaqan adwalu way kuwa dheeraan badan weeyaan acnaaqan xagga luqumaha yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ayb oo dadka kale marka way ka dhex muuqdaan waa ummadihii kale ka dhex muuqdaan rawaahu muslimun muslim baa weriye can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal samictu rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam nabigaan maqlay yaquulu isagoo dhahay laa yasmacu ma maqlo madaa sawti lmuadini muadinka codkiisa gaayadeeda ama meesha ugu dambayso jinnun jinni ma maqlo walaa insun insi ma maqlo walaa shay-un ma maqlo ilaa shahida lahu yowma alqiyaamati ilaa haddii uu maqlo shahida lahu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa u marqaati kacaya ninka muaadinkii adimaya marka codkiisa wax allaala wixii maqlaa waa u marqaati kacayaan qiyaamihii ayb jin iyo insi iyo walaa shay baa leeyahy xataa geedaha u marqaati kacayaan walaxaadiidu axaadiidta fii fadlihi ku fii fadli ilaadaani aadaanka fadligiisa kaiiratu weeyaan kuwa fara badan wاkhtalafa asxaabunaa asxaabteennii waxay isku khilaafeen fi ladaani iyo walimaamati aadaanka iyo imaamnimada ayuhumaa afdalu labadooda keebaa fadli badan calaa arbacati awjuhin afar wej ayay asxaabta shaaficiyada isugu khilaafeen alasaxu wejka ugu asaxsan ana aladaana afdalu aadaankaa fadli badan waaye wathaniina alimaamatu ayuu leeyahy imaamada wthaaliu humaa sawaa wejka saddexaadna waa isku mid buu leeyahay waraabicu kan afaraadna in calima min nafsihi nafsadiisa hadduu ka ogaado alqiyaama u istaagid bixuquuqi limaamati imaamada xuquuqdeeda inuu u istaago wastajmaca uuna kulansaday khisaalaha qaybaheeda fa hiya afdalu imaamnimadaa fadli badan wa ilaa haddii kalena faladaanu afdalu wejka afaraadna saasuu leeyahy laakiin kan ugu asaxsan aadaankaa fadli badan buu leeyahay cumar bnu lkhadaab ayaa waxaa laga wariyey isagoo dabcan khaliifadii muslimiintan ah imaamna dadka uu ahaa jiray ayaa waxa uu yidhi lowla alkhillii faa adnantu madaxtinimada haddaanay jirin khilaafada oo inaan imaam noqdo isiinaysa haddaynan jirin waaba iska adimi lahaa buyb faladaanu afdalu adaankaa fadli badan baabu sifati aladaani aadaankii sifadiisii caddaynteediibuu u baab yahay <clears throat> sida loo addimaayo iclam ogu buu yidhi ana alfaadahu aadaanka alfaadiisa mashhuuratun weeyaan mid caan ah watarjiicu celcelinta ayaa indanatarjiicu celcelinta cindanaa annaga agteena sunnatun waaye tarjiic marka maxaa leedaha celcelinta wa huwa annahu idaa qaala haddii uu yidhaahdo bicaalii sawtihi codkiisa sareeyo haddii uu ku yidhaahdo allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allahu akbar markuu kor u dhaho qaala siran qaala wuxuu dhahayaa siran musiran isagoo siraysanayo bixaysu meel yusmicu nafsahu nafsadiisa ou maqashiinaya iyo waman biqurbihi dadka dhowaanshihiisa ah wuxuu dhahay ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan llah ashhadu anna muxamadan rasuulullah ou hoos u dhahaya uma yacuudu waa noqonaya ila ljahri buu ku laabanayaa jahrigii wa iclaa'i sawti iyo codka koryeelistiisa fayaquulu wuxuu dhahaya ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu ana muxamadan rasuulu ullah ashhadu ana muxamadan rasuuluullah ayuu dhahay tarjiica marka imaamu shaafici saasuu qaatay xadiid saxiixana ku soo aroora xadiid abi maxduura tarjiic marka ma fahamta hadda wuxuu ka wado allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu hoos ayuu wuxuu u dhahaya ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuuluullah ashhadu anna muxamadan rasuuluullah markaa kadib wuxuu leeyay ashhadu an laa ilaaha ila allah kor u dhahaya <clears throat> tarjiici marka kaasaa laga wadaa watathwiibu tathwiibka tathwiibka waxaa weyan alsalaatu khayru min annowm la yidhaahdo aydan noqode masnuunun weeyaan mid la sunneeya cindana annaga agteenna wa huwa tafriibkuna an yaquula inuu yidhaahdo fii aadaani subxi subxa aadaankiisa khaasatan si gaar ahaane oo subxuu khaas ku yahay buu ka wadaa salaad kale ma la dhahayo asalaatu khayru min annowm bacda faraaqihi markuu ka dhammaado oo ka faaruq noqdo min xayi cala alfalaax markuu ka dhammaado asalaatu khayru min annowm asalaatu khayru min annowm inuu yidhaahdo aadaankee lagu dhahayaa marka midka hore amase midka dambe axaadiidka waxay tilmaamaysaa midka hore in lagu dhaho kan dambana aan lagu dhihin ayb waqad jaaءat اlaxaadiiu axaadiistiina waa timid bitarjiici iyo wاtathwiibiba way ku timid wahiya mashhuuratun mid layska yaqaano waaye oo iska caan ah waclam ogow buu yidhi anahu low taraka haddii uu ka tago atarjiica tarjiici iyo watathwiiba sax adaanuhu adaankiisa oo ansaxayaa wa wuxuu noqonayaa qofkiina taarikan mid ka tegay lilafdali shaygii fadliga badnaa walaa yasixu ma ansaxayo aadaanu man qof aadaankiisa laa yumayizu aan wax kala sooci karin cunug yar oo aan wax kala sooc lahayn oo tamyiiz aan lahayn laba jir iyo saddex jir iyo aadaankiisa ma ansaxayo walal mar'ati naag aadaankeedana ma ansaxayo walal gaal aadaankiisuna ma ansaxayo wayasixu aadaanu sabiyi sabiga aadaankiisa waa ansaxaya laakiin almumayizi wax kala sooci karo toddoba sano meelaha iyo ama wax kala soociba gaari waidaa adana alkaafiru gaalkii haddii uu adimo wa ataa bishahaadatayni shahaadateynkin ou la imaado aadaanki wx lagu islaamaya ku dhex jira sooma wixii lagu islaamaya aadaankii waxaa ku jira wixii lagu islaamayey oo ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah ayaa ku jira gaalna aadaankiisa ma ansaxayaan dhahna waayo hadduu iska adimo ka waran marka muslim ma noqonaya marka maadaama uu ku dhawaaqay shahaadateynki waidaa adana alkaafiru gaalkii haddii uu adimo wa ataa bishahaadataynin ou la yimaado shahaadateynki kaana dalika kaagaasi wuxuu noqonayaa islaaman islaam ayuu u noqonayaa cala almadhabi saxiix almukhtaari madhabka saxiixa ah ee la doortay wa qaala bacdu asxaabina waxay yidhahdeen laa yakuunu islaaman islaam u noqon maayo walaa khilaafa laakiin khilaaf kama taagna annahu laa yasixu adaanuhu aadaankiisa inuunan ansixaynin lianna awalahu maxaa yeele aadaanka bilowgiisii hore kaana qabla alxukmi biislaamihi intaan islaamkiisa la xukumin ka hor buu ahaa allahu akbarta laguma islaam iyada ya qofkan gaal buu ahaa markii hore allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar buusuu yiri markaasuu ashhadu an laa ilaha illa allah yiri ashhadu anna maxamadan rasuullah wou islaamay waa la dhahay inta dambe sax waayo laakiin aadaanka intiisii hore maxay dhacday isagoo gaalay dhacday ma ansaxayo marka <clears throat> ma fahamta masaladan marka liana awalahu kaana liana awalahu aadaanka awalkiisa kaana ay waqaca wuxuu dhacay qabla alxukmi xugun la xukumaa ka hor biislaamihi la xukumaa wa filbaabi baabka waxaa ku sugan dhexdiisa furuucun furuuc kaiiratun fara badan muqararatun la sugay fii kutubi lfiqhi lagu sugay laysa haadaa kan maahan mowdica iiraadihaa soo aroorinteeda mowdiceeda ma aha aadaanka marka sidaasu u sheegay ayb aadaankii marka in wax lagu ziyaadiyo in wax lagu siyaadiyo aadaanka maxay noqonaysaan ibnu kathiir kitaabkiisa la yidhaahdo kitaabu alaxkaam alkabiir juska koowaad ee daarunawaadir ay dabcayeen wuxuu leeyahay faslun fi ladaani bixayi calaa khayri alcamal shiicada badanaa waxay ku daraan aadaankooda xaya calaa khayri alcamal wuxuu yidhi qaala asxaabuna wagayruhum yukrahu taadiinu bixaya calaa khayri alcamal in lagu adimo waa karaaha wain kaana macnan saxiixanba ha ahaado faina salaata huwa khayru lcamal weeyaan kamaa taqadama fi laxaadiidi istaqiimuu walan tuxsuu waclamuu ana khayra acmaalikum asalaa ayb waqad saxa aladaanu bihi can cabdillahi bni cumar ayuu ka ansaxay iyo cali bn xusein zayn alcaabidiin waqad ruwiya can abi umaamata wqad ruwiya can abi umaamatana waa laga wariyey wasanuridu fii xadiidihi anahu kana bilaalu yuadinu bihi uma nusixa btafwiid asalaatu khayru min anoomta in lagu nasaxay waqad qaala alimaam abu bakr bnu abi shaybata fii musanafihi man kana fii adaanihi xaya calaa khayri اlcamal <clears throat> marka waxa uu yihi cali bn xuseen kana yuadinu faida balaga xaya cala alfalaax qaala xaya calaa khayr alcamal wayaquulu huwa aladaan lwal aadaanka hore weyaan buu yidhi aduu marka axaadiis buu sheegsheegay markaasuu ibnu kaiir wuxuu yihi laakin lamaa kaana min shicaari raafidati markuu noqday kuriha tacaadii daalika arrintaa in laysa siiyo waa la nacay lianlaa yatashabaha bihim saanu raafido ugu ekaanin calaa annahu lam tarid isunnatu sunnana kuma soo aroorin weliba asaxiixatu bificlihi oo nabiga ficilkiisa fii zamanihi sal allahu alayh ali wasalam bal qad habata canhu fi saxiixayni can umi lmu'miniina caaishata binti sidiiq annaha qaalat qaala rasuulu lahi sal slam man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fahuwa raddu aadaanka waxaan ku jirin marka ninka kusoo daro xadiidkana loo daliishanaya walimuslimin man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun calى anahu qad ruwiya can cabdilaahi bni cumara bni اlkhaaab anahu adana bidalika qaala albayhaqiyu baabu maa ruwiya fii xayi calaa khayri اlcamal isagana marka saaniidii waxbuu keenay ibnu cumar inuu dhihi jiray marka shicaar buu raafidadii u noqday sunana kuma soo aroorin marfuuca ah waa in laga tagaa marka ayb ilaa uu yiri markii dambe nimankii cubaydiyiinta ahaa uma qaala albayhaqiyu wahadihi lafdatu lam tahbut can اnabiy sal l slam fiima callama bilaalan walaa abaa maxduurata wanaxnu nakrahu ziyaadata fiihi aadaanka wax lagu daraa nacayna uma istaqara hada madhaban muragaban fiihi idaa qadaruu calaa idhaarihi adharuuhu fii ayi casrin wa misrin malakuuhu marka faqad dakara alxaafid ibnu casaakir wagayruhu ana alkhulafaa aladiina kaana yuqaalu lahum alfaatimiyuuna la dhihi jiray jacfar bnu falaax almacari liyuadin layuadinu bxayi calى khayr اlcamal fakana almuadinuuna yaquuluunaha way dhihi jireen waqtigiisa bacda alxayi calatayn min sanata natayni wa sitiina wa sitimia saddex boqol lixdan iyo labadii laga bilaabo ilaa sanata amaanin wa sitiina wa arbacimia ilaa afar boqol lixdan iyo sideedii bay dhihi jireen waa muddo aad u dheer marka ayb boqol sanaba ka badan wa katabuu calaa abwaabi aljaamici waalmasaajidi masaajidyada iyo albaabada masaajidyada laga galay waxay ku qoreen asmaa alaimati litna cashar labaiyo tobanka imaam oo shiicadu aaminsan yihiin magacyadooda wataradii canhum ayay ku qoreen wasaba shaykhayni abuubakr iyo cumar caydooday ku dhigeen masaajidda nimankaas abi bakrin wa cumar radia allaahu canhuma xataa dakara ana rajula min almaqaaribati xataa dukira ana rajula min almaqaaribati waxaa la sheegay buri almujaawiriina bibeyt lmaqdis aadaa nafsahu faadana fii waqti alkhalas waqti mugdi ah buu adimay bisalaati subxi walam yaqul fii aadaanihi ninka aadaankiisa kuma dhihin xaya calaa khayri alcamal ma uunan ku dhihin fa waa la qabtay marka faqudica lisaanuhu carabkay ka gooyeen yani niman aada u qallafsan oo aada u dhib badan ayb marka yani waa carabkay ka jareen qofkii aan dhihin bal fiir dadka ahluquluwiga ah wax aan nebigii ka imaanin ayay dadkii ku imtixaanayeen markaas haddana ku dhibayaan oo dhiigooda ku banaysanay wa kaana izaaxatu dalika wa iraaxatu lmuslimiina minhu calaa yadi lmelik aladi intazaca dimashqa min aydi lcubeydiyiina almuddaciina biannahum min alfaatimiyiina wa kanuu fi dalika min alkaadibiina wahuwa almelik aqsiis xiina iftataxaha fii sanati amaaniin wa sitiina wa arbacimia ninkaasaa marka rabshada rabshadaas iyo dhibkaas dadka ka joojiyey markii uu furtay afar boqol lixdan iyo sideedii shaam iyo dimashik markuu ka xoreeyey nimankaas cubeydiyiinta nimanka cubeydiyiinta waa marka nimanka keenay mawlidka ixtifaalaadkan la dhigay iyo nimankii keenay waa niman noocaasa waa nimanka waxaas keenay waxaa lagu dayda marka ma astaahilan waayahay intaa marka istidraad un haiska ahaato baabu sifati liqaamati iqaamadii sifadeedii caddaynteediibuu u baab yahay almadhabu asaxiixu madhabka saxiixa almukhtaaru ee la doortay aladii jaaءat bihi alaxaadiisu saxiixatu ay ku timid ana aliqaamata iqaamadu ixdaa casharata kelima kooiyo toban kelmadood waa allaahu akbar allaahu akbar ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu ana muxamada rasuulu اllah xaya cala aلصalaة xaya cala اlfalaax qad qaamat الصalaة qad qaamat الصalaة allahu akbar allahu akbar laa ilaha ila اllah ko iyo tobankaas jumlo kow iyo tobankaas jumladood ayay ka kooban tahay waxa loo tirinaya inaan waxba lagu ziyaadinin marka aadaanka iqaamada waxba lagu ziyaadin maayo faslun fii xukmi اladaani wاliqaamati waclam ogow ana aladana adaanka iyo waliqaamata iqaamada sunnataani weeyaan laba sunna cindana anaga agteenna cala lmadhabi saxiixi lmukhtaari madhabka saxiixa ah in la doortay <clears throat> sawaaun waxaa isku jin ah fii dalika kaagaas adaanu ljumcati jumcada aadaankeeda iyo wagayriha iyo jumcada eyrkeed <clears throat> adaanu ljumcati wa adaanu gayriha waqaala qaala bacdu asxaabina waxay yidhaahdeen humaa fardu kifaayatin weeyaan waa fardu kifaaya adaanka iqaamada oo hadday dadka qaarkood sameeyaan qaarka kale dembiga waa ka dhacaya haddii laga wada tagana waa la dembaabaya waqaala qaala bacduhum waxay yidhaahdeen qaarkood humaa fardu kifaayatin fi ljumcati jumcada ayay fardu kifaaya u tahay duuna hayriha heyrkeed maya fain qulnaa haddii aan dhahno fardu kifaayatin weeyaan iyada fatarakahu ahlu baladin dad beled degan ay ka tagaan ow maxillatin ama xaafad degan ay ka tagaan quutiluu waa lala dagaalamaya calaa tarkiga tegistiisa wain qulnaa haddii aan dhahno sunnatuna lam yuqaataluu lala dagaalami maayo cala lmadhabi saxiixi lmukhtaari kamaa laa yuqaataluuna sida aan lagula dagaalamaynin calaa sunnati duhri iyo washibhiha wa qaala bacdu asxaabina yuqaataluuna waa lala dagaalamayaa bay dhaheen asxaabteenna qaarkood liannahu shicaarun daahirun waa shicaar muuqdo oo haddii dadka laga waaye markaasi ay wada dambaabayaan waa fardu kifaayo sida xooga badan faslun aadaanka waxyaabaha lagu sunneeyo muadinka loo sunneeyo ayuu halkan ka gelayaa wayustaxabu waxaa la sunneeya tartiilu ladaani aadaanka in la kala dhigdhigo wa rafcu sawti bihi codka kor in loogu qaado wayustaxabu waxaa la sunneeya idraaju liqaamati iqaamada in la boobsiiyo laysdhexgeliyo oo aan neefsi iyo wax loo dhexdhexaysaynin wayakuunu sawtuhaa codkeeduna wuxuu noqonayaa akhfada min aladaani aadaanka mid ka hooseyn badan wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yakuuna almuadinu muadinka inuu ahaado xasana sawti mid cod macaan codcod wanaagsan iqatan inuu ahaado mid lagu kalsoon yahay ma'muunan la aamino maxaa yeele waqtigii dadka salaadoodii baa lagu aaminaya khabiiran mid aada ugu xeel dheer oo aada yacni u og bilwaqti waqtiga mutabarican inuu ahaada ayaa la sameeya nin aadaankiisa ku tabarucaayo oo aan ijaar iyo lacag ku qaadanaynin oo xadiidkii nabigaa tilmaamay watakid muadinan laa yaahudu fii adaanihi ajran wayustaxabu waxaa la sunneeya an yuadina adina inuu adimo wayuqiima ou aqibo qaa'iman isagoo taagan calaa dahaaratin dahaaro korkeeda ah, wa mowdicin caalin meel korayso mustaqbila alqiblati qiblada u jeedo falow adana haddii uu adimo ou aqaamo ama ou aqibo mustadbira alqiblati qiblada isagoo dhabarka u jeediye wa qaacidan isagoo fadhiyo ow dajacan ama isagoo jiifo wa muxditan isagoo weyse qabin ow junuuban ama isagooba junub ah saxa adaanuhu aadaankiisa waa ansaxaya wa kaana makruuhan makruuh mid la kahday buusan noqonayaan karaaha ku jirta laaku ansaxa aadaanka ku celis qasab maaha wlkaraahatu karaahada fi ljunubi junubka la karaahaysana ashaddu mid darnaan badan waa min almuxdisiin midkay weysada ka jaban tahay yani looga karaaha badan yahay wa karaahatu liqaamati iqaamada karaahadeedana ashaddu waa sii darantay lanna salaadaa dhow marka la aqimo kadib salaada hore laga gala marka asoo intuu aqimo miyuu baxaya marka qubays doonanaha faslun salaadaha marka aadaanka loo jideeye waa salaadahee laa yushracu ladaanu adaanka lama jideeyo ilaa lisalawaati alhamsi shanta salaadood unbaa loo jideeyaa asubxi walduhri walcasri walmaqribi walcishaai wa sawaaun waxaa jin oo isku mida fiiha iyada dhexdeeda alxaadiratu midda taagan oo la joogo waqtigeeda waalfaa'itatu iyo midda tagtay salaada kaa tagtay maalan salaadii subaxbaa waxaa soo kacday barqadi u adin iyada laftirkeeda waa isku mid aadaanka waa loo sunneeyaa midda qallada oo tagtay iyo midda hadda taagan labaduba wasawaaun waxaa isku mida man sallaa waxdahu keligiis qofkii tukaday ow fii jamaacatin ama jamaaca ku tukanayo kaliga haddaa tahay haddaad jamaaco ku tukanaysid baadaanku waa sunno lianna anas ibnu maalik waxa uu yimid masaajid laga tukaday waa addimay waa aqimay jamaaco ku tukaday labaad wa adana waaxidun mid haddii uu addimo kafaa cani ilbaaqiina intii hartay ku filan oo ka kaafinaya xaggooda wa qadaa haddii uu qallaynayo fawaa'idka salaado tegey oo badan fii waqtin waaxidin hal waqti hadduu qallaynayo adana liluulaa midda hore ayuu waadimayaa waxdaha keligeed wa aqaama likulli salaatin salaad kastana waa waaqimaya dhowr salaadood baa kaa tageen oodan tukanin haddaa rabtaa inaa qallaysaed wada tukatay taba koowaad u adin aqimka bacdi markaa ka baxdo salaada ku xigto aqim keliya bas waxay uga qiyaasanayaan marka salaadaha la jamcinayo marka salaadaha maqrib iyo cishe iyo la jamcinayo hal aadaan iyo laba iqaamo ayaa lagu jamcinayo Oh. waidaa jamaca bayna salaatayni laba salaadood haddii uu jamcinayo adana lilulaa hore ayuu u adimayaa waxdahaa keligeed wa aqaama likulli waaxidatin mid kastana waa u aqimayaa waa sida markaas uu sheego <clears throat> sida uu tilmaamaya xadiidka jaabir sifatu xaji nabiy sal slam kusaabsan waamaa hayru salawaati alkhamsi shanta salaadood waxaan ahayn falaa yu-adinu ma adimaayo lishayin minha wax ka mida bilaa khilaafin khilaaf la-aan shantan salaadood salaad aan ahayn ma loo adimaayo khilaaf la-aan uma minhaa waxaa ka mida maa yustaxabu wax la sunneeyo an yaquula inuu dhaho cinda iy waxaa ka mida kuwan maa yustaxabu wax la sunnaynayo an yaquula inuu yidhaahdo cinda iraadati salaatiha salaadeeda doonisteeda agteeda fii jamaacatin jamaaca dhexdeedana oo marka uu ku tukanayo asalaata jaamicatan asalaata yani salaada war ilaale qabsada laazima salaadii jaamicatan xaal ay tahay mid wax soo kulminaysa salaadii iyadoo ayb mithlu lciidi wlkusuufi walistisqaai oo kale salaada ciidda iyo kusuufka istisqaai asalaata jaamica asalaatu jaamicatuna waa la dhihi karaa asalaata jaamica kusuufka waa kusoo aroortay iyadana labadan kale kuma soo aroorin waa uga qiyaasteen laakiin culimada wa minhaa waxaa kamida maa laa yustaxabu wax aan la sunnaynin dalika kaagaas yani asalaata jaamica aan loo sunnaynin fiihka shayga kaa dhexdiisa waa maxay marka ka sunani salawaati salaadaha sunnooyinkeeda wanawaafil ilmutlaqati iyo sunnooyinka iska mutlaqoo sii daysan waxaa rabtaa inaad tukatid duhurka labada ragcoo ka dambaysa asalaata jaamica miyaanaada ma dhehaysa wa minhaa waxaa ka mida makhtulifa fiihi wax laysku khilaafay ma lagu dhahaya asalaata jaamica mase maya ka salaati taraawiixi iyo waljanaasati oo kale salaada taraawiixda iyo janaasada wal sida asaxa an anahu yatii bihi waa la imaanaya fi taraawiixi taraawiixda duuna aljanaasati janaasada may ayb faslun fasalkaani marka wuxuu u fasal yahay fii bayaani maa yushtaradu fi ladaani waliqaamati aadaan iyo iqaamo waxa loo shardiyo walaa tasixu liqaamatu iqaamadii ma ansaxayso ilaa fi lwaqti waqtiga unbay ku ansaxaysaa wa cinda iraadati dukuuli gelitaanka doonisteysa agteeda fi salaati la galo salaad dhexdeeda marka gelitaankeeda marka la rabo ayaa aqimaadu ay ansaxaysaa walaa yasixu ladaanu marka laakiin salaadda in la galaa la rabaa waa la aqimay xaaje iyo waxbaa timid marka cabaar yara xaajadii laga hadlay lagu celin maayo iska caadi oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaadiiba inta loo aqimay ayaa nin yidhi yaa allah lii ilayka xaaja danankaale ah eh. xaggow la istaagay cabaar buu nabiga la hadlay waa soo noqday iqaamadii wax lagu soo celiye lama sheegi waayahay walaa yasixu ladaanu adaankii ma ansaxayo ilaa bacda dukhuuli waqti salaati salaada waqtigeeda soo gelidiisa ka bacdi maahane oo markay salaada waqtigeeda uu soo galo unbaa la adimi karaa ila subxa salaada subax maahan aadaankeeda hore waqtigan soo gelin baa la adima fainahu yajuusu ladaanu adaan baa bannaan lahaa salaadii subax loo adimo qabla dukhuuli lwaqti waqtiga intuunan soo gelin ka hor waa aadaanka hore wkhtulifa fi lwaqti wakhtulifa waxaa laysku khilaafay fi lwaqti aladii waqtiga yajuusu fiihi aladaanu adaanka uu bannaan yahay lahaa iyada in loo adimo salaada subax aadaankeeda hore la adimayo ayaa laysku khilaafay wal saxu sida asaxa anahu yajuusu waa banaa waxa uu bannaan yahay bacda nisfi leyli leylka bacdi yani habeen barka marka haddii la dhaafaba aadaanka koowaadee salaada subax waa la adimi karaa wa qiila waxaa layidhi cinda saxari hiraabta agteeda waqtiga la suxuranayo agteeda wa qiila fii jamiici leyli waqiila waxaa la yidhi fii jamiici leyli habeenka dhammaantiis dhexdeeda waa la adimi karaa aadaanka hore walaysa bishayin warkaas dambe waxasa maaha shayna ma ahan kaas waqiila waxaa layidhi bacda uluay leyli habeenka saddex dalool laba markay baxdo wlmukhtaaru sida la doortayso alawalu weeyaan alawal marka waxuu ka wadaa mar haddii habeen barkii la dhaafo nisfuleyl waa bannaan tahay laakiin bilaal iyo marka la fiiriyo aadaanka ibnu ummi maktuum wax badan uma dhexaynin marka waxaa roon inay aada isugu soo dhawaadaan oo adin nus iyo labaatan daqiiqa inay isu jiraan labada aadaan ayb waayahay wlmukhtaaru lwalu ayuu yidhi faslun fii xukmi aadaani wa iqaamati almar'ati walkhunfa almushkil meeshaan marka wuxuu uga hadlayaa naagta aadaankii ay adinta xukunka ku soo arooray wa tuqiimu lmar'atu haweeneyda waa aqimaysaa buu yidhi walkhunfa almushkilu khunfaha mushkilka ah khunse waxaa la yidhaahdaa nin aan la ogeyn nin inaag wuxuu yahay weliba aada ishkaal badan oo ku jira arrinkiisa meel loo badiya xataa aan qabin labeebshaha walaa yuadinaani waxa uu yidhi ma adimayaan labadooda naag iyo khunsahaas liannahumaa maxaa yeelay iyagu manhiyaani kuwa la reebay <clears throat> manhiyaani waxa la reebay weyaan can rafci sawti kuwa laga reebay weyaan can rafci sawti codka koryeelidiisa ayaa laga reebay laakiin haddaan niman meesha aynan joogin naagta laftirkeeda hadday intee dimato aqimato ciladaas marka meesha waa ka bixi kartaa alaa kullin marka waa aqimanayaan buu leeyay labadood ma adimayan iyagu ayb wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi